بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله ثم الجملة تنقسم ثانيا intaa kadib marka laga soo tago jumladu inay u qaybsanto jumla ismiya iyo jumla ficliya marka laga soo tago mar labaad jumladu waxay u qaybsantaa biاnnisbati ila alwasfiyati marka la eego tilmaanta jumladu ay leedahay ilaa suqraa wa kubraa jumlo suqra ah iyo jumlo kubraa ah ismiyada iyo ficliyadu waa tasmiyada suqraa iyo kubraana waa wasfi sababtoo ah suqraa waa ta'niitu asqar kubraana waa ta'niitu akbar fasuqraa jumlada suqrada ah hiya almukhbaru bihaa waa jumlada looga khabro can mubtada'in mubtada' looga khabro si guud ahaaneed mubtada'a khabarkiisu mufrad iyo hayru mufrad labadaba waa noqdaa haddii mubtada'a khabarkiisu uu mufrad yahay lama yidhaahdo suqraa walaa kubraa jumladaas jumlo suqraa jumlo kubra midna laguma magacaabo haddii mubtada'a khabarkiisu kayru mufrad uu yahay kayru mufradkaasoo shibu jumlo ah daraf iyo jaarmajruur suqrana lama dhaho kubrana lama dhaho meeshan waxaa looga hadlaa waa mubtada' khabarkiisu uu jumlo yahay jumladaas ama jumla ficliya ha noqoto ama jumla ismiya ha noqoto mubtada'a khabarkiisu uu jumlada yahay jumladaas weyn oo min almubtada'i waalkhabar khabarkaasoo jumlo ah waxaa la yidhaahdaa jumla kubraa jumlada khabarka noqotay ama ficliya ha noqoto ama ismiya ha noqotee oo mubtada'a ah khabarka u ah na waxaa la yidhaahdaa jumla suqraa si gunaasoomaynaan fahmin intaasaa laga hadla haddaba fasuqraa hiya almukhbaru biha jumlada suqrada waa midda ayada looga khabro can mubtada'in mubtada' baa looga khabraa yacni waa jumlo khabar u noqotay mubtada' jumlada suqrada lagu leeyahay fi اlasli markeedii hore naxwu ina zaydan qaama abuuhu mubtada hadda meesha ma yaallo laakiin markiisi hore buu mubtada ahaa waxaana loola jeedaa waxaa galay naasikh inna zaydan zayd qaama abuuhu haddaba zayd asalkiisii mubtada buu ahaa laakiin hadda waa hee inna isimkeedii khabarkiibaa wuxuu noqday qaama abuuhu jumlo ficliye ah jumladaas ficliyada waa khabar waxayna khabar u tahay zayd haddaba qaama abuuhu waa jumla suqraa liأnnahaa khabarun can mubtada'in fi اlasli ow fi اlxaali ama hadda hadduuba mubtada yahay ismiyatan kaana kaanat jumladaas ismiye ha noqoto ow ficliyatan ama ficliye ha noqoto wاlkubraa jumlada kubrada ahna hiya alatii khabaruhaa waa midda khabarkeedu jumlatun uu jumlo yahay jumlada kubrada ah waa jumlo khabarkeedii uu jumlo noqday tusaale ahaan zaydun qaama abuuhu baa haysataa zaydun waa mubtada qaama abuuhuna waa jumlo ficliye ah oo khabar ah qaama abuuhu waa jumla suqraa zaydun iyo khabarkiisa waa jumla kubraa waa la fahmay soo maaha fajumlaةu qaama abuuhu jumlada qaama abuuhu suqraa waa jumlo suqraa liأnnaha khabaru can zayd maxaa zayd bay khabar u noqotay wa jumlaةu zaydun qaama abuuhu jumlada oo mubtada iyo khabarka ka kooban kubraa waa jumlo kubraa liأnna khabara اlmubtada'i maxaa yeelay mubtada'a khabarkiisii oo fiiha jumlada ku jiraa liأnna khabara اlmubtada'i fiiha jumlatun waqad takuunu اljumlaةu jumladii suqraa wa kubraa inay suqro noqoto kubraana ay noqoto waa dhici kartaa bictibaarayn ayadoo laba dhinac laga fiirina si wanaagsan loola socdo kamaa idaa qiila tusaalahaan waa haddii la yidhaahdo zaydun abuuhu gulaamuhu munطaliqun haddii la yidhaahdo zaydun waa mubtada'un أwal abuuhu mubtada'un ثaanin gulaamuhu mubtada'un ثaalث munطaliqun khabaru اlmubtada'i الثaalث mubtada ثaalidka uu khabaru yahay mubtada'a ثaalidka ah iyo khabarkiisa oo gulaamuhu munطaliqun ah waa khabaru اlmubtada'i الثaani oo abuuhu buu khabar u noqonayaa mubtada'a ثaaniga ah iyo khabarkiisana khabaru اlmubtada'i الأwal haddaba gulaamuhu munطaliqun soo mubtada'i khabar isuma aha suqro miya mase waa kubro jumlo suqro ah abuuhu oo mubtada ah gulaamuhu munطaliqunna khabar ay u tahay marka la fiiriyo abuuhu gulaamuhu munطaliqun maxay noqonee jumlo kubra ay noqonee fazaydun zayd mubtadaءun أwal wa abuuhuna mubtadaءun ثaanin wa gulaamuhu mubtadaءun ثaalث wa munطaliqun khabaru اlmubtada'i الثaalث mubtada'a ثaalidka buu munطaliqun khabaru yahay wa huwa gulaamuhu mubtada'a ثaalidka oo munطaliqun khabarka u noqonaana waa gulaamuhu wاlmubtadaءu الثaalث mubtada'a ثaalidka iyo wa khabaruhu khabarkiisa wahumaa labadoodaas gulaamuhu munطaliqun mubtada'a ثaalidka iyo khabarkiisa oo gulaamuhu munطaliquna khabaru اlmubtada'i الثaani mubtada'a ثaaniga ah bay khabar u yihiin wa huwa abuuhu mubtada'a ثaaniga oo lagu sheegana waa abuuhu waraabiطu baynahumaa raabidka isku xidhaayan alhaa'u min gulaamihi wa haada gulaamuhu ku jirta alhaa'u min gulaamuhu wاlmubtada'u الثaani mubtada'a labaad oo abuuhu ah wa khabaruhu iyo khabarkiisa abuuhu mubtada'un ثaani soo ma ahayn yaa khabar u ahaa gulaamuhu munطaliqun wahumaa waxayna yihiin abuuhu mubtada'a ثaaniga ah waa abuuhu khabarkiina waa gulaamuhu munطaliqune khabaru اlmubtada'i الأwal mubtada'a awal ayahee khabar u yihiin mubtada awalkaana waa kee wahuwa zaydun waa zayd wاraabiطu baynahumaa raabidkooduna alhaa'u min abuuhu waa haada abuuhu ku jirta wuxuu ku yidhi wayusama almajmuucu waxna marka laysku qabto wahuwa zaydun ومنطلق وmا بينهma جuملة كبرى أوlka ka soo bilaw زayd iyo waxa ka dambeeya oo juملo كubrى ah iلan waxaan haysanaa juمlo مubtada khabarkeediina uu jumlo noqday jumlo kubraa markaa haysanaa laa hayru wax kale meesha ma yaalan liأnna khabara mubtadi'iha maxaa yeelay jumladan mubtada'eeda mubtada'aas khabarkiisu jumlatun waa jumlo mubtada' oo zayd ah waxaa khabarka u ah soo jumlo ma noqonin idan waa jumla kubraa wa tusammaa jumlatu ghulaamuhu munطaliqun jumlada ghulaamuhu munطaliqun jumlatun suqraa jumlo suqra ah lagu magacaabaa laa hayru wax kale ma jiraan liأnnahaa waqacat khabaran maxaa yeelay khabar bay waxay u noqotay can mubtada'in mubtada mubtada'aasoo ah abuuhu wa huwa abuuhu wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa jumlatu abuuhu gulaamuhu munطaliqun mubtada'a haaniga ah iyo khabarkiisa jumlatun kubraa jumlo kubra ahaa lagu magacaabaa goormay jumlada jumlada oo abuuhu iyo gulaamuhu munطaliqun marka la isku qabto jumlo kubraa goormay noqonaya binisbati ilaa ghulaamuhu munطaliq marka loo fiiriyo laakiin zayd marka loo fiiriyana suqra zayd marka loo fiiriyo waa suqra ilaa khabaray u noqone waxa ka dambeeya marka loo fiiriyana kubra ay noqone hadda soo ma haysatid zaydun abuuhu ghulaamuhu munطaliqun soo ma haysatid sax haddii abuuhu qulaamuhu munطaliqun zayd loo fiiriyo waa suqra haddii laakiin abuuhu mubtada aa ka dhigato qulaamuhu munطaliqunna khabar aa uga dhigato jumladaas maxaa leedahay inta dambe suqra ya wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa buu ihahday jumlaةu qulaamuhu munطaliqun jumlaة suqra laa kayr لأnnaha waqacat khabran can mubtada wahuwa abuuhu wa tusamaa jumlaةu abuuhu qulaamuhu munطaliqun jumladaas jumlatan kubraa jumlo kubraa binisbati ilaa jumlati qulaamuhu munطaliq marka loo fiiriyo waa jumlo kubra ah wa tusamaa jumlaةu abuuhu qulaamuhu munطaliqun waa islaayadii ayضan lagu laabaye jumlatan suqraa jumlo suqraa lagu magacaabaa biاnnisbati ilaa zayd marka zayd loo fiiriyo liannaha waqacat khabaran canhu maxaa yaele khabar bay u noqotay wاlmacnaa haddaba macnuhu muxuu yahay zaydun abuuhu qulaamuhu munطaliqun maxaa laga wadaa gulaamu abi zaydin munطaliqun zayd aabbihiis addoonkiisii waa mid tegaa saasaa laga wadaa haddaba waxaan dhahnay zaydun iyo waxa ka dambeeya hee waa jumlo kubra ah gulaamuhu munطaliqun waa jumlo suqra ah laakiin abuuhu gulaamuhu munطaliqun baa marna kubra ah marna suqra ah abuuhu gulaamuhu munطaliqun waa khabar oo waa jumlo khabar ah oo waxay khabar u tahay zayd markii dhankaas laga fiiriyo waa suqra abuuhu qulaamuhu munطaliqun marka zayd aan laga fiirin ee laga fiiriyo inay tahay jumlo mubtada oo khabarkiina uu yahay jumlo ilaa khabarkeedu waa jumlo soo maaha qulaamuhu munطaliqun baa khabar u ahe dhankaas marka laga fiiriyana waa jumla kubra walaka ay wayajuusu laka adiga waxaa kuu bannaan fi rawaabiطi rawaabita طariiqaani laba wadaa kuu bannaan zaydun abuuhu gulaamuhu munطaliqun meeqa mubtada'a ku jirtaa saddex mubtada'a ku jirtaa marka rawaabid baa loo baahan yahay rawaabidda wuxuu hi laba wadaa kuu furan axaduhumaa wuxuu yahay an tudiifa kula min almubtada'aati hayri اlأwali inaad u idaafayso mid kasta oo mubtada'aadka ka mid ah hayri اlأwali kan hore marka laga reebo ilan kan hore wax la raacin maayo isagee ilaa damiiri matluwihi midka asaga ku xiga damiirkiisa inay u idaafaydo kamaa maala almusanif sida musanifku uu miitaaliyey zayd haddaa mubtada'a ku xiga zayd asaga waxba loo idaafayn maayo laakiin mubtada'a ku xiga soo abuuhu ma aha abuuhu waxaa loo idaafeeyey damiir damiirkaasoo uu iska leeyahay zayd hulaamuhuna damiira loo idaafeeyey oo haada ah haadaasna yaa iska leh abuuhu baa iska leh ilaa damiiri matluwihi midkii asagu uu raacaya damiirkiisa matluwi waxaa loola jeedaa isimka damiirku uu la jiro damiirkaas waxaa iska leh kan ka horeeya ilaan almatluwu waa midka la raacaaho horeeya التاaليna waa midka dambeeya كamا مثل المصنف والثاني طريقada labaadna أن تأتiيa بالraabiط raabiطka waa inaad la imaato baعda khaبر المبتدأ الأخير مبتadaأa ugu dambeeya dabadiis waa inaad la timaado أن تأتiيa بالrawaabiطi rawaabiطa waa inaad la imaato bacda khabari اlmubtada'i alakhiir mubtada'a ah ugu dambeeya soo khabar ma leh khabarkaas dabadiisa ah la imaanee dariiqadaanna waxaa la yidhaahdaa iga tirso naxwu zaydun hindun alakhawaani aلzayduna sooma heysatid haddaba rawaabidii tirso daaribuuhumaa cindahaa biidnihi zaydun zayd hindun gabadha hinde la yidhaahdo alakhawaani labada nin oo isla dhashay azayduuna zaydyaalku daaribuuhumaa zaydyaalku akhawaankii waa kuwa garaacaya cindahaa hinde agteeday ku garaacayaan biidnihi zayd idinkiisayna ku garaaceen macnuhu muxuu yahay haddaba nimanka zaydyaalka la yidhaahdo ayaa waxay garaaceen laba nin oo isla dhashay waxayna ku ag dileen gabadha hinda la yidhaahdo waxayna ku garaaceen zayd idankiisa idan daaribuuhumaa damiirkaas musannaha yaa iska leh akhawaanka cindahaa haadaasna yaa iska leh hindaa iska leh biidnihiina haadaasna yaa iska leh zaydaa iska leh fadamiiru taniyati lilakhawayni wadamiiru اlmu'anah lihindin wadamiiru اlmudakar lizaydin wayatafaracu min haadayni ariiqayni labadan ariiq waxaa ka farcooma kasoo dhexbaxa ariiqatun aalita ariiqo saddexaad murakabatun minhumaa oo labadoodii hee laga soo dhex saaray wahiyo waxay tahay ariiqadaas an tajcala bacda arawaabid ee rawaabidda qaarkood maca almubtada'i mubtada'a inaad raacido wa bacdahana maca alkhabar yacni khabarka dabdiisa aad dhigto naxwu zaydun zayd cabdaahu labadiisa addoon azzayduuna saydyaalku daaribuuhumaa labada addoon waa kuwa garaacaya zaydun cabdaahu markaa fiirido waa dariiqadii hore azayduuna daaribuuhumaa markaa fiiridana waa dariiqadii labaad wuxuu yidhaahday zayd labadiisa addoon zaydyaalkii baa garaacay macnuu wuxuu yahay zaydyaal baa waxay garaaceen zayd labadiisa addoon aلzayduuna daaribuu cabday zaydin wamiثluhu waxaa la mida ah haddaba fii kowni اljumlati fiihi suqra wa kubraa biictibaarayni ayadoo jumladu suqrana ay noqon karto kubrana ay noqon karto laba dhinac marka laga fiiriyo qowluhu tacaala laakina huwa allaahu rabbii id asluhu asalkiisa wuxuu ahaa ay aslu laakina huwa allaahu rabbi asalkeeda wuxuu ahaa laakin ana markii hore saasay ahayd huwa allaahu rabbi laga hadli maayo ayada laakinna baa markeedii hore waxay ahayd laakin ana laakin waa xarfu istiraag ah iyo ana oo ah damiir munfasil ah faxudifat ilhamzatu hamsadii baa la jaray binaqli اlxarakati ayadoo xarakada la naqliyey oo biduuni biduuni naqli ama xarakada aan la naqlin ana hamza ugu horayda soo maaha wuxuu leeyahay hamzada ana laba nuun bay u dhaxaydaa waana maftuuxa oo way xarakaysan tahay fatxadeedii ayaa la naqliyey oo xaggee loo naqliyey nuunka hore saakinka ah nuuntii hore waxay noqotay maftuuxa nuunta dambena waxay noqotay maftuuxa labadii nuun way fatxisan yihiin hamsadii markii xarakadii laga naqliyey ayaa la iska tuuray labadii nuun baa waxaa la damcay in la isku idqaamo marka la isku idqaamana waxaa shardi ah mid ka hore inuu saakin yahay kan dambena inuu mutaxarik yahay kan dambe mutaxarik waa yahay laakiin kan hore saakin ma aha sababtoo ah wuxuu ku xarakaysan yahay xarakadii laga soo naqliyey hamsada see la yeelaa waa in xarakadii manquulada ahayd la tuuro si labada nuun la isugu shido labadii nuun baa la isku shiday markaase waxay noqotay laakinna qolo kalena waxay leeyihiin maya xarakada aad hamsada ka soo naqlideen oo nuunta ah u naqlideen ma sugnaatay ma sii joogtay markii labada nuun la isku shidaayey hal habatat oo xudifat xudifat maxaa faa'iidaydeen haddaba hamsadan maca xarakatiha ma iska tuurtaan marka horeba kadibna labada nuun aa isku shidiin ilan hamsada oo mutaxarika haddii la tuuro laba nuun baa kulmaa oo midka horena saakin u yahay kan dambana mutaxarik u yahay labadoo in laisku qaamo markaas waa sahlanaane waxay leeyihiin sidaasaa sahlan waxba xarakayaan la naqlinin hamsada iyo xarakadeeda ha la isla tuuro qolada horena waxay leeyihiin xarafku hadduu mutaxarik yahay waa qawi لأnnahu qawiyu bixarakatihi asagoo xarakadiisa wata marka lama tuuri karo si ay u sahlanaato in la tuuro waa in xarakada laga qaado xarakada haddii laga qaado saakinuu noqonaa fayadcuf fayashulu xadfuhu xadafkiisaa sahlanaana qolada horena saasay ku cudur daateen si kastoo ay noqotaba hamsadii waa la tuuray labadii nuun baa la isku shiday markaase waxay noqotay laakinna wa talaaqati nuunaani labadii nun way kulmeen fa udqima axaduhumaa fi اlaakhar waa la isku shiday markaas wa fii qiraa'ati bni caamir qiraa'ada ibni caamir waxaa ku jirta biihbaati alifi naa naa alifteeda in la sugo waslan wa waqfan cinda alwasli wa cinda alwaqfi haddii aad ku istaagto waxaa leedahay laakinnaa alifta waa sugee wakadalika cinda alwasli laakinaa huwa allaahu rabbii waaladii xasana daalika arrinka qurxiyey kaas wuquucu اlalifi waa inay aliftu dhacday ciwadan ayadoo ciwadka ah can hamzati ana ana hamsadeeda ayadoo ciwadka ah waaladii xasana daalika waxaa qurxiyey uu leeyahay naa alifteedu inay sugnaato fi اlwasli wa fi اlwaqfi wuquucu alalifi aliftaa waxay noqotay ciwadan can hamsati ana waxaa macruuf ah ana alifteeda cinda alwaqfi inay sugnaato cinda alwaqfi inay sugnaato laakiin cinda alwasli in la xadfo qur-aanka dhexdiisa tusaale ahaan innanii ana haddaa ku istaagay alifta waa sugee innanii ana allaahu rabb اlcaalamiin markii aa ku istaagee ana alifta waa inaad sugto laakiin markaa sidaas aa u wasline alifta miku dhawaaqi misku dhawaaqi maydid innanii ana maa dhehe mase innanii ana allaahu alifteedii waa xadfan tahay haddaba laakinnaa haddii nuuntaani markeedii hore ay ka timid iyo aliftaani hadday ka yimaadeen ana cinda alwasli in la xadfay ahayd wa cinda alwaqfina in la sugo sida anaada kaloo qur'aan ku jirno hadda soo sheegnay laakiin ibnu caamir waxaa ka sugnaatay ana alifteeda inuu sugay cinda alwasli wa cinda alwaqfi qaacidadii hore sooma khilaafin haddaba oo muxuu u khilaafay wuxuu leeyahay sababtu waxay tahay anaadan kuwa kale waxay uga duwan tahay alifta anaa baa waxay ciwad ka tahay hamsadii la xadfay oo labadii nun u dhexayd oo la xadfay bay ciwad ka tahay bacdama ciwad ay ka tahay hamsadaas maxduufada ah tahbutu waslan wa waqfan laakiin anaada kale haddee hamsadooda waa u joogtaa mafhuumo aha wa qara'a ubay bnu kacbin ubay bnu kacbi wuxuu akriyey laakin ana cala alasli asalkiisaasu ahaa wailaa ay wain lam yakun asluhu asalkiisu laakin ana hadduusan ahayn biاtakhfiifi bal kaana asluhu asalkiisu laakinna huwa hadduu ahaan lahaa bitashdiidi wa isqaaطi اlalif wuxuu leeyahay asalkeedu hadduusan ahaan lahayn laakin ana hadduusan ahaan lahayn oo asalkeedu ahaan lahaa laakinna oo mujadadada ahayd oo inna akhawaadkeeda ka mid ahaan lahayd hadday ahaan lahayd uu leeyahay laqiila waxaa la dhihi lahaa laakinnahu baa la dhihi lahaa uuleeyahay sababtu maxay tahay li'anna laakinna almushaddada maxaa yeele laakinada oo nuunteedu ay shidan tahay caamilatun camala inna inna shaqadeeday qabataa fa idaa kaana smuhaa damiiran isimkeedu hadduu damiir yahay wajaba waxaa waajiba itisaaluhu damiirkii bihaa laakinnada inuu la xidhiirsado haddana maxaan haynaa huwa oo damiir hee munfasilaan haynaa haddii ay ahaan lahayd laakinnadii mushadadada ahayd damiirkan munfasilka muxuu meesha u yaallaa maa lagu shido laakinnahu maa la dhaho haddii aan la dhihin ee laakinna huwa la yidhi taas waxay tusine laakintan inay tahay middii mukhafafada ahayd oo hee xuruufulcadfiga ka mid ahayd waqad tasaamaxa almusannifuuna musannifiintu waxay iska sahlanadeen bidukhuuli laami laamta gelitaankeeda fii jawaabi ini shardiyati inta shartiyada ah jawaabkeeda inay geliyaan almaqruunati ee lala xariiray bilannaafiyati laadii naafiyada ahayd fii qowlihim hadalkooday ku tasaamuxeen ay dhahaan wa ilaa lakaana kada wa kada hadday saas ahaan lahayn saasay ahaan lahayd laamta marka lakaana la soco waxay ku jirtaa inta oo laada naafiyada ah ku shidan jawaabteeday geli la soco xamlan calaa dukhuuliha ayagoo ku xambaaraaya laamta gelitaankeeda fii jawaabi low sharطiyati lowda shardiyada jawaabteeda liannaha ukhtuhaa maxaa yeele waa walaasheed lowda shardiyada jawaabteeda soo laa ma gasho tusaale ahaan lowlaa antum lakunnaa mu'miniin laamtaasi jawaabta low sooma aysan gelin bacdamaa lowda shardiyada jawaabteeda laam la geliyo intii shardiyada ahayd jawaabteedana laam bay geleen laakiin waa inta shardiyada oo laada naafiyada ay la socoto sababtuna waxay yihiin waa laba walaalo ah oo xaggee walaalo ka yihiin mid kasta waa shardiya waaye laakiin intu waa sharطiya jaazima lowduna waa sharطiya hayru jaazima wamanaca اljumhuuru laakiin lugadda carabiga ah waxaa caan ah intaan oo laada naafiyada ay la xidhiidhsato inaan laam la gelin musanifiintan ku tusaamuxay lakiin carabku ma isticmaali jirin oo haddii in iyo laa naafiya carabtu ay isku qabato jawaabta inta oo laa naafiya aysan la socon sida ay ka dhigaan bay ka dhigi jireen nin shaaciraa wuxuu yidhi faطalliqhaa falasta lahaa bikuf'in wailaa yaclu mafraqaka alxusaamu nin buu haystaa wuxuu leeyay gabar aan kuf ku ahayn baa guursatay oo kaa qiimo badan faalliqhaa iska fur gabadhaas falasta lahaa bikuf'in kufku ma aha wailaa ay wailaa tuطalliqhaa haddaadan furin waa intii shardiyada ahayd oo laa naafiya lala xariiri la soco wailaa yaclu waa jawaabteedii marka wailaa yaclu mafraqaka alxusaam haddii aa furi diido wuxuu leeay madaxaagaa seefankaa la dhaca uu leeya alxusaam waa seeftaas wamanaca aljumhuuru jumhuurtu waxay diideen dukhuula allaami laamta gelitaankeeda fii jawaabi in in jawaabteeda inay gasho waajaazahu bnulmbaari ibnulmbaari baa baneeyuu leeyahay walaakin xarfu istidraakin laakiin waa xarfu istidraak min akafarta ayaa laga istidraagaa kaannahu qaala waa asagoo yidhi anta kaafirun biاllaah adigu allah baa ku gaalooday laakiin ana hase ahaatee anigu huwa shaanigu wuxuu yahay allaahu allah rabbi inuu rabbiga yahay oo istidraagu xaggee ka yimid laba ninoo saaxiibahay ahaayeen axaduhumaa kafara billaah allah buu ku gaaloobay saaxiibkiisu ay wada joogi jireen waxaa dhici karta in la tawahumo annahu kafara billaahi aydan waa tawahum imaan kara ilan waa saaxiibkiisa laba qof oo saaxiib ah midkood wuxuu yuhuubkan kale yahay bacdamaa mid ka mid ah allah uu ku gaaloobay kan kalena waxaa dhici karta in la tawahumo annahu kafara billaahi aydan markaasuu xarfu istiraag baa buu isticmaala markaasuu wuxuu idhaahdee laakiin ana anigu huwa shanigu wuxuu yidhi allahu rabbii anta kaafirun biاllaah laakiin ana huwa allaahu rabbii faana mubtada'un awal wa huwa damiiru shani wa damiiru shani mubtada'un ثaanin mubtada'a labaad ثالث وربي خبر المبتدأ الثالث مبتدأ ثالث كبو خبر جاي والثالث وخبره مبتدأ ثالث كي خبر كيسا خبر الثاني ثاني خبر معنى ثانية هو ولا يحتاaج إلىa rاaبط rاaبط uma baahna لأنها خبر عن ضميiر الشhأن maxaa yl ضميiر الشhأن bay he khaبر ay ka tahay قل هو الله أحad un bay la mid tahay والثاني وkhaبرهu ثاaنiga oo huwa ah iyo khabarkiisana khaبر الأول أnaada hore bay khaبر u yihiin والrاaبط baynahuma yاء المتكلم yاء المتكلم baa raaبط u ah rabbii yadeeda raaبطka laba daريقa kugu furan soo muusan dhihin tani waa qaybtii labaad oo iga tirsada ahayd ilan khabarka ugu dambeeya dabadeed buu raabidku imaanayso kuma dhihin waraabidu baynahum ya lmutakalim wayusama almajmuucu waxaan dhan marka laisku qabto anaada iyo ka dambeeya jumlatan kubraa wallaahu rabbiina jumlatan suqraa jumlo suqraa lagu magacaabaa allaahu rabbi jumla suqraa oo jumlo suqraa maxaa loogu magacaabay huwada oo mubtada'a haaniga ah bay khabar u tahay hadda iyadu wa huwa allaahu rabbii jumlatun kubraa waa jumlo kubra ah huwada oo mubtada ah allaahu rabbiina khabar ay u tahay waa jumlo kubra ah oo garmi jumlo kubra ah ay noqone binisbati marka loo fiiriyo ilallaahu rabbi ilaan mubtada ayaa meesha yaallaa khabarkiisiina uu jumlo noqday fa jumlatun kubraa wa suqraa waa jumlo suqro ah biالnisbati ilaa ana marka ana loo fiiriyo sabab ana aa mubtada ahayd huwa iyo waxa ka dambeeyana waa jumlo khabar noqotay fa hiya suqraa biاlnisbati ilaa ana waqad takuunu اljumlaةu jumladu laa suqra walaa kubra lifaqdi shartayni labadii shardi in la waaye labadee shardi jumlada suqrada ahayd waa jumlada khabar u noqota mubtada sooma ahayn jumlada kubrada ahna waa jumlada khabarkeedu uu yahay jumlo labadii marka lama haayo ka qaama zaydun wa haada zaydun iyo wixii la mid ah wallah aclam